ficilka wadaalika misaalkii naxwu qowlika waa hadalka atiraahoo kale jaa'a alamiiru amiirkiyaa yimid waaljeysha maca aljeyshi ciidanka la jirkiisa wastawalmaa u biyihiyaa kor noqdeen waa maca alkhashabati qoridii la jirkeeda baabulmafcuuli macahu haadaa midkaanu baabulmafcuuli macahu mafcuul macahuga baabkiisii weeye wa huwa mafcuulu macahugu alsmu ism weeye isimkaasoo almansuubu la kor dhigay mafcuul macahu waa isim ism haddii la yidhi maxaa baxay ficil iyo xaraf ma noqdaan mafcuul macahu mafcuulu macahu ma noqdaan ficil iyo xaraf mafcuulu macahu ma noqdaan isimkaasoo almansuubu la kordhigay waa isim mansuub ah maxaa baxay isim marfuuca ah iyo isim majhuura ah. labadaas mafcuulu macahu ma noqdaan alladii waa ism yudkaru la sheegaa maxaa loo sheegaa mafcuul macahu alladii waa ism yudkaru la sheegaa libayaani man qof in la caddeeyo daraaddeed fucila la sameeyey macahu la jirkiisa alficlu ficil mafcuul macahu waxaa loo sheegaa qofkii ficilka lagu ag sameeyey in la sheego ficilkan yaa lagu ag sameeyey in la ogaado ah, qofkii ficilkan lagu ag in la sheego saas darteeda loo sheega mafcuul macad saasaa loo sheega alladii isimkaasoo yudkaru la sheego maxaa loo sheegaa libayaani man qof in la caddeeyo fucila la sameeyey maxaw qofkaas jirkiisa alficlu ficilka maxwi wadaalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaa oo kale jaaءa alamiiru amiirkiyaa yimid amiirkii waa yimid amiirku wuxuu sameeyey ficil oo ah maji imaatin ficilkaas markuu samaynaayey yaa la joogay imaatinkaas yaa la socdayoo ficilka uu ku ag sameeyey markuu imaanayo yaa la joogay oo ficilka imaatinkaa yuu ku ag sameeyey yuu ku ag sameeyey wاljeysha maca aljeyshi ciidanka jirkiisa ciidankaa la socday oo ficilkan uu samaynayo majiica ah, waxaa garab socday ciidanka ciidankaa garab socday jaaa alamiiru amiirkaa yimi ficilku waa majiia imaatinka waa imaatinka waa ficilkaas markuu amiirku samaynaayey yuu ku ag sameeyey ku ag sameeyey garab socda iyaguna waaljeysha maca aljeyshi hadda aljeysha waxaa loo sheegaa in la ogaado ficilka amiirku sameeyey cidduu ku garab sameeyey in la ogaado جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الأمير فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجيش وكاس مفعول معه waxa lagu yaqaanaa wow a ka horayda wowdaas macnaheeduna maca uu la midi maca uu la midi والجيشha alwaaw alwaaw waawlmaxyaad leeda xarف cadف maaha alwaaw waawlmaxiya الجيشha مفعuل معahu منصوب وعaلaamaة نصب فرcة ظاahiرaة في آkره soo ma jeedin wastawalmaau biyihiyaa kor noqdeen biyihii weliga koray u soo kaceen wastawalmaau biyihiyaa kor noqdeen waalkhashabata maca alkhashabati qorigii la jirkiisa qorigu waa qori webiga lagu mudo biyaha lagu cabiro hadda meeshay biyuhu marayaana lagu gartaa hadda biyuhu meeshay marayaan kor u kacidda intay laegta qorigii foodiisay la sineen biyo xooday ficilku waa kor noqoshada biyo biyuhu ficilkaas ay sameeyeen meesha ay ku sameeyeen al rabaa ciddii ku sugneed qoriga foodiisaa ku sugneed marka ficilka ay sameeyeen biyuhu oo kor ku ciddaa ficilkaas meesha lagu sameeyey waxaa ku sugnaa qoriga foodiisa marka biyuhu koray u kaceen ficilay sameeyeen ficilka waxay la sameeyeen qoriga meeshuu ku ekaa wasawalmaau biyihaa kor noqdeen wاlkhashabata maca alkhashabati waxaa lagu yaqaana mafcuul macahu wow a ka horayda oo macnaheedu maca yahay wow oo macnaheedu maca yahay wاlkhashabata maca alkhashabati qorida la jirkeeda meeshii qorigu ku ekaa qorigii biyihii lagu mitiminayey oo biyaha lagu cabirayey qorigaas foodiisa meesha ugu sarrayday ayaa biyuhu gaareen wasawaalow xarf casib isawaa ficil maadi mabniyu calaa fatxati muqadaratin cala alif manaca min duhriha tacadu almaau faacilu istawaa marfuuc wacalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wاlkhashabata alwaa waaw lmaxiya alkhashabata mafcuul macahu mansuub wacalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih waay mansuubaadku meeqay ahaayeen bal hadda intaan soo qaadanay aan fiirino mafcuulu bihi waa soo qaadanay koo masderna waa soo qaadanay labo darfu zamaanna waa soo qaadannay saddex darfu makaanna waa soo qaadannay afar xaalana waa soo qaadannay shan tamyiisna waa soo qaadannay lix istifna mustafnana waa soo qaadannay toddobo toddoba miya ismullaana waa soo qaadannay siddeed munaadana waa soo qaadannay sagaal mafcuulu min ajlina waa soo qaadannay toban mafcuulu macahuna waa soo qaadannay toban iyo ko ma tahay maxaa naga dhiman afara dhiman soo maaha dhegaysta afartii marka kan afraad midka labiyo tobnaad waa kaana iyo qawaadeeda qabarkooda kaana iyo qawaadeeda qabarkooda muxuu ahaa mansuub soo maahayn wa kaana allaahu afuuran ah, kaana zaydun qaa'iman waa kaasi ku darso meeqa waay labiyo tob yahay ina isimkeedu wuxuu ahaa ina iyo qawaadeedu mansuub soo maaha ku dar saddex toban soo maaha wataabicu lilmansuubi haddii matbuuc uu noqdo mansuub taabicu muxuu noqonaa mansuub wixii laga sifeeyey in ism mansuuba muxuu noqonaa wixii lagu cadfo ism mansuuba muxuu noqonaa kii lagu cadkeeyo mid mansuuba muxuu noqonaa bedel kii laga bedelo mansuub muxuu noqonaa haye ku dar taabicaas afariyo toban aniga inisha afariyo tobankaas ka badan lama hayo kii shaniyo tobnaad ma sheegaysanima dhi kawaakibta alana garsi mutamimadan ugu tegayna mushabah bilmafcuul la yidhaha ma sheego ajrumi dhegaysa marka koob iyo toban min mid walba baab gaaruu kuugu soo sheegay saddex ka midana horeed u soo qaadatay oo ah kaana iyo kaana iyo akhawaadeeda qabarkooda ina iyo walaalyaalkeedii isimkoodii iyo ataabic lilmawsuul saddexdaa salaad usoo qaadatay saddex idhaahdo hore usoo qaadatuu ku xawila meeshaaad ku soo qaadatuu kuleeyahy ka fiirso dhegayso waa kale wuxuu ku yidhi wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeedii iyo wa akhawaati a walaalayaalkeeda khabarkooda iyo wasmu inna inna isimkeeda iyo wa akhawaati inna walaalayaalkeeda isimkooda faqad taqadama waa soo hormaray dikruhumaa labadaas la sheegidoodu filmarfuucaati toddobadii marfuucaaddayd markaan ka hadlaynay dhexdoodu ku soo hormaray labadaas xaggan ku soo sheegay ee ku darso koob iyo tobankan saddexiyo toban soo maaha wa kadaalika sidoo kale waxaa atawaabicu tawaabicdiina waa soo hormareen faqad taqadamad way soo hormartay hunaaka halkaasay ku hormartay ataabic lilmansuub ee ku darso asna afar iyo tobanka waa kuwaas wa khabaru kaana kaana khabarkeeda iyo waaqawaata kaana walaalayaalkeeda khabarkooda wasmu ina ina isimkeeda iyo waqwaata ina walayaalkeeda isimkooda faqad taqadama waa soo hormaray dikrumaa la sheegidoodu fi lmarfuucaati asmaada marfuucaadda markii laga hadlayo oo toddobada ahaa kuwaas dhexdooda lagu soo sheego ah, waqad faqad taqadama waa hormaray dikrumaa la sheegidoodu fi lmarfuucaati marfuucaadda dhexdooda kusoo hormaray wakadaalika sidoo kale waxaa atawaabicu faqad taqadamad waa soo hormartay tawaabicdu hunaaka halkaasay ku soo hormartay baab اmaqfudaati haada midkaanu baabulmaqfudaati kuwii la hoos dhigay baabkoodii wey min alasmaa xaala ka mid yihin isimku ixraabta meequu ku lahaa <coughs> saddex rafcu nasbu khafdu isim la rafciyaa waa meeqa toddobo waad soo qaadata isim la nasbiyaa meequu ahaa شhan iyo toban afariyo toban waad soo qaadata isim la khafdiyaa kuu haray maantaad dul joogtaa baabulmakfuudaati haadaa midkaanu baabulmakfuudaati asmaada lahoos dhigo baabkoodii weeye baabulmakfuudaati haadaa midkaanu baabulmakfuudaati kuwa lahoos dhigo baabkoodii weye min alasmaa'i xaal ay yihiin xaalay yihiin deh ku bayaani almakfuudaatu kuwa lahoos dhiga alaaatu anwaacin saddex nooc wey asmaada lahoos dhigaa waa saddex nooc wax kaloo lahoos dhigaa ma jiro ficil lahoos dhigaa ma jiro asmaada lahoos dhigaa waa saddex nooc macnaheedu caamilka wax hoos dhigaa saddex nooc saasaa ah. haddii lagu yidhahdo asmaada la rafciya waa meeqa maxaa leedahay waa toddoba soo maaha caamilka wax rafciya toddoba marka caamilka wax rafciya asmaada rafciya a ah, toddoba haddii la yidhahdo asmaada la nasbiya waa imisa waxaa leedahay shan iyo toban macnaheedu waxa weya caamilka wax nasbiyo asiisu nasbiya waa shan iyo toban ah. shan iyo toban caamila nasbiya makfuudaadda waa saddex nuuc ma lagu yidhi caamilka ism khafdiya saddex haba wey isagana waa saddexdaas waxaa la yidhi qof ism khafdisan la tusay oo la yidhi isimkan caamilkii hoos dhiga sheeg oo sheegi waayey uma bilowna naxmo naxwadu maxaa yeele ma saddex shay iskaga kaa darni waa saddex caamilyaalka dhamay sidoodaba isim waxaa khafdiya waa saddex wax isku darma maaha wax badanaa iskaga kaa darmay mog waaba saddex waxa isim hoos dhiga saddex caamil wey bes saddexdiina haddaad qaadanay insha allah almaqfuudaatu kuwa la hoos dhigay alaaatu anwaacin nuqyaala saddexa weeye maqfuudu mid la hoos dhigo bilxarf xaraf lagu hoos dhigay xaraf wax hoos dhiga xaraf wax hoos dhiga meeqaad soo qaadanna min ilaa can calaa fii ruba walbaau walkaafu wallaamu waxaa tidhaha walwaaw walbaau wataau waa meeqa labiyo toban wey labiyo toban ma soo qaadatay ma labiyo tobankaas keliyaad soo qaadateen war yaa xuruuf kale sheegaya lasoo qaaday khalaa cadaa xaashaa ku dar shan iyo tobanaad haydaa xaraf wax hoos horta shan iyo toban ma haydaa shan iyo tobankuya kaa baxsan labaatan aan la gaarsiinayo kowe almaqfudaatu kuwa lahoos dhigay alaaatu anwaacin mucyaala saddexa weeye maqfuudun mid la hoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay xarafka lagu sheegaa han iyo tobankaasa soo qaataa ka mida han iyo tobankaasaa ka mida iyo wa maqfuudun mid la hoos dhigay bilidaafati idaafo lagu hoos dhigay isimka waxaa hoos dhiga idaafada maahna waa mudaafka mudaaf ilayhi waa la hoos dhigaa caamilka hoos dhigana waa mudaaf sida sawaabka isimka marka mudaaf iyo mudaaf ilayhi la yidhaah mudaaf ilayhiga way isimka la hoos dhigay caamilka hoos dhiga waa kee waa mudaaf hadda fidiy cabdullaahi allaahi waa mudaaf iley yaa hoos dhigay cabdagaa hoos dhigay ah. bismi illaahi bismi illaahi allaahi waa mudaaf iley yaa hoos dhigay ismida oo kaasa waxayna ku jirtaa la yidhi dhammaan waxaa hoos dhigaa bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan caamil kasta wa hoos dhiga intaasa laga hela maxaa yeele bismi ismi yaa hoos dhigay ba'da allaahina yaa hoos dhigay mudaafka soo maahan araxmaanina taabic wey waa صif khalaas maba jiro caamil kale wax hoos dhiga caamil wax hoos dhigoo kale maba jira fiiriyo almaqfuudaatu kuwa la hoos dhigay alaaatu anwaacin nuucyaala saddexa weeye maqfuudun ku la hoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay wa maqfuudun ku la hoos dhigay bilidaafati bilmudaafi mudaaf lagu hoos dhigay mudaaf ilayhiga yaa hoos dhiga mudaaf iyo wtaaبc mid raaca lilmkفuudi mid lahoos dhigay taabicna waa taqaan wtawaabicu kan aafar wey mid hoos dhigan kii laga sifeeyo waa lahoos dhiga mid hoos dhigan kii lagu cadfo waa lahoos dhiga mid hoos dhigan kii lagu cadfeeyo waa lahoos dhiga kii mid hoos dhigan kii laga bedelo waa lahoos dhiga faama almaqfuudu kii lahoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigay fa huwa kaasu maa shay way yuqfadu lahoos dhiga dhigay wa ilaa lagu hoos can lagu hoos dhigay wa calaa lagu hoos dhigay wa fii lagu hoos dhigay wa ruba lagu hoos dhigay walbaa'i lagu hoos dhigay walkaafi lagu hoos dhigay wallaami lagu hoos dhigay wa xurufilqasami lagu hoos dhigay wahiya xurufulqasamku alwaawo weeye walbaau ba weeye wataau ta wey soo labiyo tobankii hore maaha wa biwaawi ruba ku da wa biwaawi ruba qowl daciifa waa waaw ruba inay hoos dhigto qowl daciifaa qaba waawda ladha waaw ruba wlayli ka mwji اbaxri arkaasu duunahu idhi mid gabya wlaylin laylintaas wowdaasaa hoos dhigtay wowda macnaheedaa waxa weeye ruba wlaylin waruba laylin habeen badana wey wlaylin waruba laylin wey marka waa qowl daciifa wbimud lagu hoos dhigay iyo wmundu ku darsa labadaha mud iyo mundu meelhaydaa toddobiyo tobanaad haysataan ogaada marka khala iyo caddaa iyo xasha lagu daro soo maaha toddobiyo tobanaad haysataan waxa maqanu yaraaba waaba mata iyo lacale iyo lowla soo maaha waxa maqanu wax yar waa waa gebangebayn soo ma jeedid marka waa ruba waa iska daciife walaylin aa lagu miaaliya walaylin ka mawji اbaحri arkaa suduulahu walaylin waruba laylin habeen badana aa la yidhah waa bimacnaa ruba wbmud lagu hoos dhigay mud iyo wmundu labadoodu waxay hoos dhigaan ismu zamaan labadoodu iyay hoos dhigaan ismu zamaan wax kale ma hoos dhigaan zayd ma hoos dhigi karaan mud zaydin yaa lagaa maqli adoole mud zaydin mud camrin ayagu maba hoos dhigaan zaman magaciisa hoos dhigaan waqti magaciisa waqtigaasaad fiirinaya marka waqtigu hadduu yahay waqti maadi oo tegey waa bimacnaa ibtidaa'iya waxay faa'iideeyaan ibtidaa meel wax ka soo bilowdeen haddii waktigu yahay wakti xaadir oo la joogana waxay faa'iideeyaan darfiya bimacnaa fi ayagu waxay hoos dhigaan ismu zamaan ismu zamaankay hoos dhigayaan mustaqbal ma noqon karo mid aan weli la gaarin ma hoos dhigaan zaman la soo dhaafay iyo zaman hadda la joogo bisay hoos dhigi karaan zaman la soo dhaafay markay hoos dhigaan macnuu muxuu noqonaa ibtidaaiya bimacnaa min ibtidaaiya zaman la joogo markay hoosigaan macnuu ku noqona bimacnaa i darfiya misaali ayagoo hoos dhigay zaman lasoo dhaafay khamiis hadda soo soomaanaa dhaafin waxaa lagu yidhi hal ra'ayta zaydan zayd ma aragta markaasaa tihi maa ra'aytuhu mund yowmi اlkhamiisi maalintii khamiisa laga soo bilaabo maanaa arag maa ra'aytuhu mund yowmi اlkhamiisi ama mundu waa isku mid labadooda mundu yowmi اlkhamiisi maa ra'aytuhu hay icraab maa ra'aytu maa naafiyade ra'aytu ficlu wa faacilu maa ra'aytu hudan wاlhaau damiiru mutasilu mafcuul bihi mabniyu calى dami fi maal naصb wاlhaau damiiru naصbin mutaصil mafcuul bihi mabniyu calى dami fi maal naصbin alem wاlhaau damiiru naصbin mutaصil mafcuul bihi mabniyu calى dami fii maxali naصbi mud iyo mundu waa isku mid middaa rabta mud ywm اkhamiisi mud xarfu jarin ywmi ism majruur bmud wacalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi akhiri mud ywmi mudaaf alkhamiisi mudaaf ilayhi majruur wacalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi akhiri hadday jaraan zaman hadda la joogo maxay faa'iideeyaan dharfiya dharfiya shay shay ku dhex jiro hal ra'ayta zaydan markaasaa tidhi maa ra'aytuhu mud yowmina maalinkeena dhexdiisa maanan arag maalinkaa dhexdiisa maanan arag maa ra'aytuhu mud yowmina maalinkeenaan aan joogno dhexdiisa ma aanan arag ay ma la fahmo mada fahmo ya hadday jirto mud iyo mundu ismu zamaan la soo dhaafay maxay faa'iidaydaa ibtidaa'iyay faa'iidaydaa haddii la joogo zaman hadda xaadir ay jirtaan maxay faa'iidaydaa darfiyay faa'iidaydaa haye maa ra'aytu maa naafiyatun ra'aytu ficlu wa faacilu walhaa damiiru naصbin mutaصil mafcuul bihi mabniin calى damin fii maxali naصbin mud xarfu jari ywmi ism majruur bimud wcalaamaةu jari kasraة daahiraة fi akiri ywmi mudaaf na mudaaf ilayh mabniin calى sukuni fi maxali jari waay halkaas waxaan uga gudubnay wixii lagu hoos dhigay xaraf jaar war ma la gar xaraf jaar wixii lagu hoos dhigay toddobiyo toban xarafan qaadanay soo maaha insha allah inta kalena arki doona lacalla iyo kuwa yaryaroo ayagana jaridooda carabo gaara carabta qaybo ka mid aha wax ku jira xuruuftii laisku waafaqsanaa dhammaan waa qaadan xuruuftii caraba isku waafaqsanen in isim hoos dhigaan dhammaan waa qaadan ee waxaa harayd waxa weya luqatulqowm waxa la yidhaha reer cuqayla ogol in wax lagu hoos dhigo lacal mataana reer hudayla ogol lowlaana qolo kala ogol wax sidaaso oo luqatulqowm la yidhaahaa kugu haray ee wixii carab isla ogoleen waa lagu sheegay oo xarafka hoos dhiga ah ismna waxaa hoos dhigoo dhan maxay noqdeen meeqa caamil saddex xaraf mudaaf iyo taabicnimo saddexdii baa soo martay ka war wax kuu dhiman maanta lamaarkood sugay wa amaa maa shayga yukfadu la hoos dhigo bilidaafati ay bilmudaafiya ka fiicane mudaaf lagu hoos dhigo waa mudaafu ilayhiye fanaxwu qowlika waa hadalkaagoo kalea tira qulaamu zaydin haadaa midkaanu qulaamu zaydin waa zayd addoonkiisii qulaamu zaydin hada waa mubtade ulaamu waa khabar zaydin waa mudaaf ilayh hadda zaydin yaa jiray oo hoos dhigay oo caamil u ah ulaam mudaafka caamil u ah ad leedahay sax mudaafkuna waa ulaam wahuwa wahuwa mudaafku calىa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday maa qismiyuu ahaaday yuqadar lagu qadara bilaami laam iyo wamaa qismi yuqadar lagu qadara bimin idaafada saddexa loo qaybiyaa laba looma qaybiye idaafada maxaa loo qaybiya xagga macnaheeda saddex idaafada macnaheeda saddexa loo qaybiya bimacnaa fii bimacnaa min bimacnaa laam idaafada macnaheeda meeqaa loo qaybiya saddexa loo qaybiya bimacnaa fii bimacnaa min bimacnaa laam sidaas aan u kala hormara inaad u kala homarid aan kaa raba maxaa loo qaybiyaa idaafada macnaheeda saddex haye bimacnaa fi bimacnaa min bimacnaa laam bimacnaa laam waa loo dabamarina ma la fahmi maxay kale yihiin idaafa bimacnaa fi maxaan ku garanaynaa fiiri waxaan ku garanay waxaan adnaa an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaafi daraf haddaad maqasho horta waa inaad daraf fahamtaa daraf waa weel ah, daraf waa weel waa shay lagu dhex jiro ah. hadda maalinku waa daraf waa weel annagu annagaan ku dhex jirin hadda maalinkiiaan ku dhex jirna soo maa ah, waa sidaas idaafa bimacnaa fi maxaa la yidhaha an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf waa in mudaafu ilayhi yahay weel oo mudaafku ku dhex jiro an yakuuna اmudaafu ilayhi darfan lilmudaaf waa inuu mudaafu ilayhigu yahay weel mudaafkiina uu yahay midka ku dhex jira midka ku dhex jira miaal bal makru leyli bal makru leyli makru leyli habeenka makrigiisa makriga habeenku ma sameeyo eeddadaa sameeyo habeenka dhexdiisa ku sameeyo dadaa habeenka dhexdiisa makri ku sameeya marka fiiri almakri waa mudaaf alleylin waa mudaaf iley soo maaha makrigu halkuu ku dhex jiraa leylka dhexdiisa ku jira ilaa habeenka dhexdiisa la mareega habeenka inta meel la galo aabale la mareega ha hebel si loo lugoyn laha hebel loo dhibi lah marka makrigii wuxuu ku dhex jiraa leylka bal makruleyli bal makruleyli idaafadaas maxaa la yidhaha idaafa bmanaa في daafa bmanaa min waxaa la idhahdaa an yakuna اmudaafu bada min almudaaf ilayh an yakuna اlmudaafu bacda min almudaaf ilayh waa inuu mudaafku yahay qayb ka mida mudaaf ilayhi an yakuna اlmudaafu bacda min almudaaf ilayh waa inuu mudaafku yahay qayb mudaaf ilayhiguna kulli waay miaalada unoo miaalaa inaogu filan ah. sawbu khazin iiri khasku waa xariir maro xariir laga sameeyey marada iyo xariirta iyo asala arada ah, xariirta asala xariirtu waa dun marka hore maradaana marka duntii qayb ka mida ah, bacdi ka mid ah maro laga sameeyey marka maradu waa bacdi xariirtuna waa kuligii hawbu khazin maro xariir marka xariirta kulli ah maraduna waa bacdu waxaa la yidhi baabu saajin saajku waa geed weyn magaxiisa geedkiiyaa laga soo goy laan albaabaa laga sameeyey geedka iyo albaabkan yaa asala geedka asala marka albaabkaanu waa qayb ka mida geedkiisa maaha baabu saajin baabu saajin saajka albaabkiisa albaabu bacd min asaaj waa qayb ka mida saajka soo khaatamu xadiidi khaatamu xadiidi waxaa la yidhi araa waxaa la birta faraatigeedii bir yara inta la gooya faraati laga dhigo bir oo dhan iyo faraatiga iyo asala birta asala raacada laga gooya faraatiga gadaal laga sameeyey markaasaa la yidhi khaatamu xadiidi faraati bir marka khaatamku waa bacdan min alxadiid waa qayb ka mida ah xadiidka kaasaa le idaafa bimacnaa min idaafa bimacnaa min maxaa qaacidadeedan ka dhignay an yakuuna almudaafu bacdan min almudaaf ilayh labadaas haddaad fahamto waxaa leedahay wamaa siwaahumaa fa bimacnaa laam iirso wamaa siwaahumaa fahuwa bimacnaa lam waa idaafa bimacnaa lam aad leed wixii labadaas ka soo haray waa idaafa bimacnaa lam wamaa siwaahumaa fahuwa bimacna lam idaafadu marka meexay u qaybsantay idaafa bim saddexay u qaybsantay idaafa bimacnaa fi oon daabidkeeda ka dhignay an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaaf iyo idaafa bimacnaa min oo aan ka dhignay an yakuuna almudaafu bacda min almudaaf ilayhi wamaa siwaahumaa bimacnaa laam wamaa siwaahuma bimacnaa laam qaacidadaas markaa fahamtada kuu laqbayna hal maa carabka dhegayso wa amaa maaki yukfadu la hoos dhigaa bilidaafati idaafo lagu hoos dhigaa fa naxwu qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale gulaamu zaydin haadaa midkaanu gulaamu zaydin haadaa waa mubtade gulaamu waa khabar gulaam mudaaf weeye zaydin waa mudaaf ilayh maxalshahidku maanta zaydin caamilka hoos dhiga waa mudaafka w qulaan wahuwa wahuwa qismi wahuwa almaqfudu almaqfudu bilidaafa calaa qismaynu yidhi laba qaybood oo isagu sheegay maa qism weeye yuqadar lagu qadara bilaami laam iyo wamaa shay yuqadar lagu qadaraa bimin faladii midka yuqadar lagu qadara bilaami naxwu qulaamu zaydin wey haadaa midkaanu qulaamu zaydin wladii midka yuqadaru lagu qadara bimin naxwu hawbu khazin haadaa muntada soo qadaro haadaa midkaanu hawbu khazin waa xariirta maradeedii haadaa waa mutadi waa mabniyo maxalka laga rafcina haada ha xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyun ala daa ismu ishaara mubtada mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcina le hawbu khabar mutadi wey sawmu mudaaf khanzin mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhirih macalushaahidku waxa weeye isimkaas oo khanzi ah yaa jaray oo hoos dhigoo caamil u ah mudaafka oo sawbu ah kaasaa caamil u ah waana bimacnaa min maxaa yeelay sawbku waa qayb ka mida xariirta waa bacdi ka mida wa baabu saajib wa haadaa midkaanu baabu saajib waa geedka saajka la yidhaha albaabkiisii albaabkii laga sameeyey wa baabu haadaa midkaanu baabu saajin haadaa soo qadaro mubtade soo qadaro baabuna khabar ka dhig haadaa waxaa tiha ha xarfu tambiih daa ismu ishaara mubtada mabniun cala sukuuni fii maxali rafcin baabu khabaru mubtadai marfuuq bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahirtu fi akhri baabu mudaaf saajin mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhri waa idaafo bimacnaa min a maxaa yeele baabku waa bacdi ka mida geedka wa khaatamu xadiidin wa haadaa kanu khaatamu xadiidin waa birta faraatiga laga sameeyey haadaa waa mubtade khaatamu waa khabar khaatamu mudaaf xadiidin mudaaf ilay xadiidin taas wey maxalshaydka baabka dham xadiidin caamilka hoos dhiga aawey waa mudaafka waa khaatamka waxaad yaa fahmay hadda baabkan oo makfuudaada wax fahmay ma la arkay oo rag badana gacanta utaagtay maasha haye axmed nuuran ku eegay haye axmed nuur waxaad misaalidaa caamilka wax hoos dhigaa waa imis horta asagana tiradiisa alaaatun kan koobaad waa maya caamil wax hoos dhigaan ku saddex waay wax sheeg maqfuudun bilxarfi xuruuftan soo marnoo dhan wey maqfuudun bilmudaaf bitabaiy maa sha allah miaali caamil oo xaraf ah ism lagu hoos dhigay subxaana اladii asraa bcabdihi layla min almasjid اlxaraami almasjididaasaa minta hoos dhigtay waxaad miaalidaa isim caamilka hoos dhigay mudaaf iyo haadaa hulaamu zaydin away isimka oo mudaafka hoos dhigay ulaamu zaydin waa zaydin mudaafkaas oo ulaamaa hoos dhigay صaxiix waxaa misaalay ism tabciyo lagu hoos dhigay araxmaani araxiim ila labadoodu waa sife allaahibaa laga sifaynaya oy taabic u yihiin allaahi bismi illaahi allaahidaa soo ma hoos dhigna ee araxmaan waa laga sifayna sifadu mawsuufkay ku raacay xraabka araxiimina waa laga sifayna kitaabkan oo dhan tama bxamd الlah ilaahay mahadiisa iyo fadligiisa ku dhamaystirna alxamdu لlah اladي بnicmatihi tatimu الصاalixaaت ilaahay baa mahad iskale nicmadiisa ay ku dhamaystiranto waxyaalaha wanaagsan ilaahay noo dhameeya mahad iskale annagoo nabad qabna ilaahay na fahmsiiya mahad iskale ilaahay weynaa waxaan ka baryaynaa asmaadii sifaadiisa ka baryaynaa inuu noo dembi dhaafo oo adduunka markaan ka baxayna qaatumo wanaagsan nooga wado jannaatu firdows alclaana nagu jamciyo culummadii noo akhrido sheikhaygii sheekh axmed cabdi oo kitaabkana juruumiga ii akhriyey ugu horeeyana ilaahay dhammaan uu dembi dhaafo duun iyo aakhiraba ku xifdiyo ardadana ilaahay ha u barakay cilmi naafica ah, allah ku risaaqo kitaabkana allaha fahamsiiye allah subxaana wa tacala aclam sala allah ala nabina maxamed